xarafkii haadaa maxaluhu baabu lxarfi xarafkii baabkiisii haadaa maxaluhu xarafkii baabkiisa ayaan halkan ka gelaynaa kelimadu saddex ayay u qaybsantaa isim iyo ficil iyo xaraf isim iyo ficil waan soo ogaanay kan labaad kan saddexaad waa xaraf xaraf maxaa la yidhaahdaa xaraf luqa ahaan adaraf weeyaan waxaa la idhahdaa xarfuljabal buurta darafkeeda xarfuljabal buurta darafkeeda wa min annaasi man yaxbud llaha calaa xarfin dadka waxaa ku jira qaar ilaahay u caabuda gees gees oon toos ilaahay iskugu dhiibayn calaa xarfin gees marka caraf waa daraf iyo jaanib weeye macnahaana kelimatun dallat calaa macnan fii kayriha la ihahdaa waa kelimad ka tusa qayrkeed ayadu waxa weeyaan macno daatadeeda uma tusi karto xaraf haddii lasoo qabto mihaal min oo kale min haddii la ihahda wax macnaa laga fahmi maa haddii la yidhaahdo ilaa wax macnaa laga fahmi maa xataa afilero wax macnaa laga fahmi maa xaraf keligiis wax macnaa lagama fahmo kelimatun dallat calaa macnan fii hayriha a la yidhaahdaa walxarfu xarafkii maa lafdigii weeye laysad aysan u sugnaanin lahu lafdigaas calaamatun wax calaamo ah faqis ka qiyaaso calaa qowlii qowlkayga takun aad ahaatida callaamatan cilmi badane walxarfu casha ku jirtaa cahdiyaa waa cahdigii dikriga ahaa loo soo sheegay waa qaacidadii idaa atat nakiratun mukarara taqaayarat wa in yucaraf aani tawaafaqa wey haddii waxa weeye nakiro inta lasoo sheego la soo celiyo iyadoo macrifaa waa caynuuula haddii nakiro lasoo sheego oo waxa weya iyadoo nakiro kale lasoo celiyana waa kayru luula haddii macrifo lasoo sheego ee macrifo kale la sheegana waa caynu ula waana labadii bayda maanta in wadaasheegn halkaanuuna kuugu dhigaya uma min alqawaacid almushtahira ama mushtahara bifatxi ilhaa qawaacidda la caanbixiyey alale markaas ism mafcuula laga dhiga uma min alqawaacid almushtahara qawaacidda la caanbixiyey waxaa ka mid a idaa atad nakiratun mukarara nakira hadday timaado iyadoo la soo celceliyey taqaayarat way kala duunaaneen nakira la soo sheegay jaanii rajulun faaqramtu rajula waxa w way kala duunaane wain yucaraf ani tawaafaqa dii waxa wya nakiranta lasoo sheego ayadoo macrifaa la keeno kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan facasaa fircawn rasuula fircawn sidaan ugu dirnay rasuulan rasuulka hore waa nakiro facasaa fircawnu waa caasiya arrasuula rasuulkii loo diray oo nabi muuse aha waa cayn uulaa kadal mucarafaani dii macrifo lasoo sheego haddana macrifo helen lasoo ceshana waa cayn uula marka laba goorna waa cayn ula marna waa ayr ula marka wal xarfu asha ku jirta waa hadiyo waxa weya uma xarfu macna hore loo soo sheegay uma xarfu macna macnaha xarafkiisii ilaa xarafkiiyo laba u qaybsama xarfulmabni iyo xarfulmacna marka xuruufta loo jeedaa waa xuruufulmacaani kaasaa ka mid ah waxa weeyaan kalaamka amase kelimadda nucyaalkeeda ka mid a ah. wal xarfu xarafkii horay loo soo sheegay maa lafdi weeye laysad lahu aysan u sugnaanin calaamatun calaamo waa lafdi aan calaamad lahayn waxaa calaamad u ah xarafka calaamad la'aan macnaha calaamadiisu waa cadamiya calaamad oo wujuudiya male calaamad wujuudiya oo jiritaana male ee calaamadiisu waa cadamiya waa calaamad la'aan ah u calaamada waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay jiimka iyo xaada iyo khada waxa weeyaan jiim calaamad waxaa ku meeshaad ku hoos ku haana dhibicay kor ku leedahay xaada waxaa calaamad u ah inaysan dhibicba lahayn taasa calaamad u ah marka kelimadeeday kuu timaaddo oo lagu yidhaha ma isima mase waa ficil mase waa xaraf calaamadihii waxaad ku fiiridaa marka hore horta calaamadihii isimka haday aqbasho faxkum bismiyatiha day aqbali weydo calaamadihii ficilka u bandhig day aqbasho faxkum bificliyatihaa ficilnimo ku xukmi day diiddo faxkum marka calaamad la'aan calaamad la'aan waxaa loola jeedaa qaar eh, eh, tiraadeen waxay yidhahdeen shay oo wujuudi ah eh, oo mawjuud ah cadami uma noqon karo calaamo jawaabaa laga baxsho waxaa la yidhi marka la leeyahay cadamku wujuudka calaamad uma noqon karo waa cadamka mulaqa laakiin cadamkan hadda calaamada laga dhigay waa cadam muqayada calaamad la'aan waxaa loola jeedaa calaamadihii isimka iyo calaamadihii ficilka kuwaas ma aqbali karo saasaa loola jeeda ee calaamadoo dhan ma laha loolama jeedo ee calaamad la-aantaanu waa waxa weya waa qaydan tahay waxay ku qaydan tahay calaamaat lismi iyo calaamaat lficli wlxarfu xarafi maladi ki wey laysa lahu aysan u calaama faqis ka qiyaaso calaa qowlii qowlkayga aan idhi waxa weyan walxarfu maa laysat lahu calaama amase qowlkayga aan isimkii ku soo qeexayon ficilka ku qeexoon xarafka ku qeexay oo caam laga dhigo takun aad ahaatidee callaama cilmi badane ku taqasusay sida loo kala sooco waxa weeyaan asmaada iyo afcaasha iyo xuruufta qof aad ugu cilmi badan miaalhu miaalu xarfi xarafka miaalkiisii xataa weeye walaa weeye wauma weeye wahal weeye wabal weeye walo weeye walam weeye walama weeye xarafkaa saddex u qaybsama mukhtasun bilasmaa xaraf asmaada gaar ku ah oo aan afcaasha gelin mukhtasun bilafcaal iyo xaraf afcaasha gaar ku ah oo aan asmaada gelin iyo mushtarakun baynahumaa xaraf ka dhaxeeya oo asmaadana gala afcaashana gala xataa aljaara xataa oo xaraf wax jiraah waxa weya isimkay khaas ku tahay sida min iyo ilaa oo kaleeto waxay khaas ku tahay waxaw isimka laada waxaad ka dhigtaa naafiya laada naafiye ka dhig ila laadu saddex weeye naafiye iyo naahiye iyo zaa'ida saddexay laada naafiyada iyo uma iyo hal iyo balna waa mushtarak bayna alasmaai walafcaal intaba waa galaan walow oo shardiyaa lam iyo lama oo jawaasimtii ka mid ah saddexdaasuna waa mukhtasun bilafcaal marka xabadka ugu horeeya waa xataa asmaadu khaas ku yahay waa muqtas laba saddexda ugu dambaydo lowda iyo lam iyo lamaana waa mukhtas bilafcaal xataa waa mukhtasun asmaa low iyo lam iyo lamaana waa mukhtasun bilafcaal afarta dhexda ku jirto laa iyo uma iyo hal iyo balna waa mushtarak oo ka dhaxeeya asmaada iyo afcaasha calaa xarafku haddii la yidhaha waa mukhtas asal waxaa inuu camal falo oo lafdiga uu ku qaaska yahay ku camal falo asal saasaa ah haddii la yidhaha waa mushtaragna asal waxaa uunusan ah. ka bixi karaa oo waxa weya kii mukhtaskaa ah waxaa la yidhi haddii la dejiyo ka mansilati juzi lkelima kelimadda juz ka midoo kale hadduu noqdo sida siinta oo kale iyo al iyo ma camal alaan ma camal falaan baabulmacrifati wanakirati haadaa maxaluhu baabulmacrifati macrifadii baabkeedii iyo wanakirati nakiradii baabkoodii haadaa kanu maxaluhu waa maxalkiisi iyo meeshii looga hadlayey baab waxaa la yidhahdaa maa yutawasalu bihi min khaarijin ilaa daakhil waa waxa banaanka looga soo galo gudaha lagu soo gala la ydhaha baab ka baabil sida guriga waxa weeyaan albaabkiisa oo kale maa yutawasalu bihi min khaarijin ilaa daakhilin wa min daakhilin ilaa khaarijin waa shayga isku xidhiirinayo inta banaanka looga yimaado gudaha lagu soo galo ama gudaha looga baxo banaan loogu baxo ka baabi istiraaxaana waxaa la hahdaa ismun lijumlati min alcilmi muqtasatin binawcin minhu mushtamilatin calaa fusuulin wa masaa'ila haaliban waxa weeye istilaax ahaan baab waa xoogaa cilmi ah magacay iska leeyahay jumlo yaro cilmi ah jumladaas oo waxa weeyaan ku gaara qayb ni cilmi isku nuuca ah, oo koobsayda fasalyaal iyo masaa'il sida badan baabulmacrifa macrifada waa idraag garasho weeye luq ahaan waa alidraag isilaax ahaan macrifo waxaa la idhaahdaa maa wadica liyustacmala fii shayin mucayani waa wax loo dejiyey in loo isticmaalo shay gaar ah maa wadica liyustacmala fii shayin mucayanin waa magaca loo dejiyey in shay gaara loo isticmaalo kaasaa la idhahdaa macrifa oo hadda qof walba naga mida magac uu leeyahay u gaar ah magacaas waxa weeyaan markii la dejinayey magac dadka ka dhexeeya looguma talagelin asaga ayaa waalidkiis u dejiyey si ay caruuraha kale uga qoonsadaan midaa cali la yidhah dadka cali lama weydayda midaa maxamed la yidhah dadka lama weyda gabaraa faadime la yidhah dadka lama weyda midaa la yidhahda xawaa lama yidhah dadka kale mid walba hooyadeed markay magacan u baxayda gabadhan amase wiilkeen magac u gaar ah oy ugu yeerto oy carruurta kale uga socotay ugu tala gashay kaasaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan macrifa waa magac oo loo talagalo loo dejiyey in waxa weya shay gaara loo isticmaalo ana haddii la yidhahdo ana waxaa loogu talagalay qof isagu iska hadlaayo in lagu garto oo uu isticmaalo marka macrifu waa sidaas nakiro nakiro haddii la yidhaahdo kullu maa shaaca fii afraadi jinsiga la yidhahdaa waa wax alla wixii marka lagu dhawaaqo jinsigiisa ku faafo oysan kala xigin kullu maa shaaca fii afraadi jinsihi waa wax kastoo marka lagu dhawaaqo jinsigiisa ku faafa oo aysan kala xigin hadda haddii la yidhahdo rajulun waa kullu dakarin baaliqin min bani aadam mid kastaoo lab ah oo banu aadanka ka mid ah rajulun hadii la yidhahdo waa soo gelaa qof dhihi karaa rajul anaan la yidhahdo dadka kale yaan la dhihi ma jiro ah, daan hadda rajulun waadan qof dhihi kara anaa gaar lai yidhaha ma jiro imraa haddii la yidhaahdo waa gabadh kastoo gabdhahaas banu aadankaa ka mid a ah. imraa khaasatan qaangaara marka magacaasoo kale masjid haddii la yidhaahdo kullu masjid waddan kastuu ku yaallo masjid magacaas waa ka dhexeeya waa ka dhaxeeya laakiin masjidka di magac gaara la sheego la masjid cumar bn khadaab masaajidda myaa la wadaara cumar bn khadaab masjid gaaruu ku dhaca markaas oo kale marka nakiro waxa la yidhaha magaca marka lagu dhawaaqo aan la kala xigin shaatun ri haddii la yidhaahdo ridaasu ama duf weyn ha lahaato ama mid xiiranaa ha lahaato waa un wada shaatun soo ma jeedi marka waxaa la yidhaha nakiro ma kullu maa shaaca fii afraadi jinsihi waa magac kastoo marka lagu dhawaaqo afraaddu aysan kala xigin isku jinsiga afraadda ku jinsiga ma kala xigaan kaasaa waxaa la yidhaahdaa nakiro macrifana waa cagsigeedo waa waa magac shay gaaru iska leeyahay walismu isimkii darbaani duu darbayni waa mid laba u saaiiba laba nuuc u saaxiiba waxa weya alismu waa mufrad darbaanina waa muana waxaana la rabaa mubtada iyo khabar inay ismutaabaqeeyaan oo haddii mubtaduu mufrad yahay waa in khabarkuna mufrad noqdaa hadduu mubtaduhu yahay muana khabarku waa inuu muana noqdaa mubtadu hadduu jamac yahay khabarku waa inuu jamac noqdaa hadda hadduu alism mufrad alismu uu mufrad yahay waa inaan mudaaf soo qadarnaa oo mufrad kala walismu isimkii darbaani laba nuuc weeye sidaas waa dariiqo waa looga bixi karaa ishkaalka dariiqada labaad asha ku jirta jinsiyaa laleeyahy asha jinsiyadana cumuumay keeni marka walismu min xayuhu ism meeluu joogaba hal isim iyo marka looma baahna markaasoo kale mudaafka in lasoo qadaro maxaa ashaana jinsiyana alismu hal mufrad ku dhici ma xagga lafdiga mufrad ka ahda laakiin macnaha waa caam ah, cumuumkaasi waxa wey isim oo dhan wey cumuumu ku dhaca walismu isim meelu joogaba darbaani waa laba nuuc laba nuuc waa macrifa nakiro fa darbu nuuc nakiratu nakiro weeye walaakharu midka kalena wadarbu laakhar midka kalena almacrifatu macrifadi weeye macrifadii almushtaharatu ee la caanbixiyey mushtahara bifatxi lhaa midii la caanbixiyo caanka laga dhigay walismu isimkii darbaani laba nuuc weeye fa darbu nuuc nakiratun waa nakiro walaakharu wa darbu laakharu nuuca kalena almacrifatu waa macrifo macrifadii almushtaharatu ee caanka laga dhexo la caanbixiyey baydkan asagana warkiisa ism labo u qaybsamaa marka laga fiiriyo bictibaari tacriif watankiir waa un labo waa macrifii nakiro waa sida male mid u dhexeeyaa ma jiro khalaas waa intaas fa kullu maa ism dhammaantiis fa kullu maa isimkii dhammaantiis ruba ruba rubadu maanta waa mubtada maa qusida lafduhu fa huwa smun maanta lafdigeedaa loo qasdaa fa kullu maa lafdi ama isim dhammaantiis tadkhulu ay gelaydo calayhi isimka korkiisa fa innahu isimkaasu munakarun waa mid la nakireeyey yaa rajulu ninkaanow ninkaan daalibka ahoo cilmiga doonayo saas la soco fa kullu maa isim dhammaantiis ruba ruba tadkhulu ay gelaydo calayhi isimka isim kasta oo u suubada ruba in la geliyo maahan hadday ku jirtaa kaliya haddayba u suubado isimkanu ruba in la geliyo oo uusan diidayn fainahu isimkaasu munakarun waa mid la nakireeyey ya rajul ninkaagaanow cilmiga doonayo beydkaana macnaheeda waxa weeye isimkii maadaama macrifiya nakiro uu qaybsamo waxa weeye wuxuu rabaa inuu qeexo nakiradii nakiradiiu qeexa wuxuu ku leeyahay nakiro waxa la idhaha isim kasta oo ruba ay geli karto isim kasta oo ruba inay gasho u suubado oy bannaan tahay ruba inay gasho isimkaasaa nakira marka dhammaan waxaa leedahay ruba rajulin nin badana iiri rajuli marka waa nakiro maaa rubaa gashay welidaa saas daraaddeeda man iyo maa inay nakiro noqdaan ismawsuul noqdaan waa la wada ogyi laakiin nakiro mawsuufa inay noqdaan waxaa lagu gartay waxa weeyaan rubo gashaa la arkay ah, sida shaacirka uu yidhi ruba man andajtu kaydan satrahu qad tamanaa lii mowtan lam yudaci wuxuu yidhi ruba man alla qof badana andajtu aan bisleeyey haydan caro satrahu laabtiisa qof waxa weya ciilka uu ii qabo qalbigii bislaaday wadnihii uu bislaaday oo qad tamanaa jeclaaday lii aniga mowtan geeri mar hadduu kaasu dhima laha isle lam yudaci oo haddana la adeecinoo aan dhiba diiday imis uu leeyahay aan wuxuu leeyahay inta wadnuhu bislaaday ciilka uu ii qabo leh kaas kollayba waa dhima doona aan sugno haddana anigina aan dhimala ah oon iska soo taaganahay lamowt morta qof looguma goodiyo mid hormaray labadiina ma taqaano mid hormaraay labadiina lama yaqaan marka fiir maxalshaydku waa maxay ruba man alla qof badan manti marka waa nakiro taasaa tusay ila isimki ruba gasha waa nakire ruba man qof badana imisa weeye yaa tiri kara andajtu aan bisleeyey kaydan xagga carada satraw laabtiisa aan bisleeyey qad tamanaa jeclaystay lii aniga ila jeclaystay mowtan geeri oo lam yuac aan la adeecin mid kalena wuxuu yidhi taas waa mantigo ruba gashay rubamaa takrahu rubamaa shay la arkee takrahu nufuusu nafafyaalku ay dhibsanaydo oo min alamri arrin ah arrinkaasoo lahu u sugnaatay farjatun faydid farjadaasoo ka xallil ciqaali dhaadka furidiisa la mida waxa weyaan xarigga gunidiisa dhaad haddee dadku ma wada fahmaayeen xarigga maarata xargaha marka la rabo in furo dhaad waa xarigga ratiga labada lugood looga xiro ama dabarka marka xariga marka laba qaada loo xidhaa mar si adaga loo xidha in la furo lama rabo marka laakiin la doonayo in hadde waxa weya maalan qofkii wuxuu rabaa meeshaan alaab ka soo qabsado sida marka qaab wuxuu xidhaa guntinle hadhow inta fadhiisto lugta ka furma xariga isagoo taagan uu dhufanaa xariga kaasuu fag leey kaxalil ciqaal waa saas waxa weeyaan xariga marka la guntayo meelaa laga laaba bis dhiftin wey dhiftin wey waa <laughs> kaasa labadagaasaa la fahmaa dhiftin wey dhiftina loo yeela khalaas hadha isagoo taagan orta inta yimaado uu jab siina ah, ee ku foransan ma marka wuxuu leeyahay arrin noocaas oo kalea ah oo iyadoo dhamaba waxa weeye dhiftintaas furiddeeda la mid ah aa ah, dadka gabal iska dhibsaayeen wax weyn u arkaan farajkeediina wuxuu la mid yahay dhiftinta saas loo dhufanayo rubamaa waxaa la arkaa takrahu nufuusu nafyaalku inay dhibsato min alamri arrinka xaggiisa min alamri arrin arrinkaasoo lahu uu sugnaaday farjatun fayditaan fayditaankaasoo ka xallil ciqaali waxa weyn dabarka ratiga waxa weyn furidiisa amase dhuftintiisa la mid ah marka ruba ma maadaasu waxa weyn waa nakira mawsuufa sida ruba man mantaasu nakira mawsuufa ay u aheed laakiin waxaa la yidhi waxaa la arkay rubadii oo damiir gelayda damiiru qaybaha ma gasho damiirka mutakalimkaa muqaadabkana ma gasho laakiin damiir haaiba iyadoo gashaa la arkay damiirna waxa looftooya macaariftu ka midi oo waxaa la arkay shaacirka yidhi rubahu fidyatan dacowtu ma maa yuuriu lmajda daa'iban faajaabuu rubahu shaab la arkay raab badanaa uu yidhi imisa dhallinyaraa rubahu badanaa fidyatan dhallinyaro dacowta aan ugu yeedhay ilaa ma yuujidu ilaa ma yuuriu waxa dhaxal siinaya almajda sharaf wax hadday sameeyaan ay sharaf ka helayaan imisan dhallinyarada ugu baaqaa oo ugu yeedhay oo wuxuu daa'iman si joogtaa oo faajaabu iga yeeleen ah. tiro badan imisa weligay dhalinyarada lagu yeeri jiru wax sharaf dhaxal siiya waana yeelaan badanaaba marka rubahu daas weeye waa rubadiyo damiir gashay damiirna macrifu ahaa taas way isku khilaafeen waxa la marka rubadaas ma badnayn haddii la arko rubadaas damiirkay ku jirtaa ma nakira mase waa macrifu saddex qowlay ka qabaan qola waxay waa nakiro maxaa ruba saasaa lagu yaqaana qolana waa macrifo maxaa damiir waa macrifo qolan waxay dhahan waa la kala qaada waxaa la fiirinaa damiirka marjiciisu meeshu u laabana meeshu u laabanayaa haddii ay nakiranimadiisu jaa'is tahay oo la macrifay karo macnaha haddii la macrifay karo waxaan leenahay waa macrifo haddii nakiranimadiisu waajibtoon la macrifay karin marjicana waa nakiran leena miaal waxay ka dhigaan rajulu nina ii yimid faakramtuhu iiri jaaanii rajulu nina ii yimid faakramtuhu ninkii waa karaameeyey marka jaani rajulu rajulu waa la macrifay kara soo kartaa jaani rajulu soo dhihi kartid damiirka u laabtana waa macrifay yidhahdeen isimu aysan waajib jaais tahay damiirka u laabtaana waa macrifu laakiin waxaad tihi fiiri ruba rajulin nin badana iyo wa walaalkiis wa akhiihi halkuu laabana rajulin u laabana soo maaha ma la macrifay karaa ruba rajulin lama macrifay kara ilaa rubaa ku jirte ayadoo ruba rajulin inaad dhihi kartaa ma dhihi kartid ilaa ruba iyo mabay saabtaan macriifta marka ruba rajulin wa akhiihi haadaan waxay u laabanaya rajulin soo maahan rajulintaan markaa nakiranimadiisu waa waajib soo maahan kaasoo kale waxay dhahan damiirkaasoo kale isaga damiirhaaba nakiraada marka damiirka waxay dhahdeen marjiciisaa la fiirina meeshu u laabanaa haddii nakirada u laabanaa ay jaa tankiir tahay nakiranimadeedu waa jaa waa la macrifayn karaa waxa la damiirkuna macrif haddii waxa weeye nakirada uu u laabanaa damiirka ay tahay waajibu tankiir nimadeedu waa waajib macnaha lama macrifay karo damiirka u laabtana waa nakiro qolana saasay u kala qaadeen qolana saasay u kala qaadeen marka fa kullu maa isimkii dhammaantiisa ruba ruba tadkhulu ay galayda caleyhi korkiisa fa inahu isimkaasu munakan waa mid la nakiriyey yaa rajulu ninkaano waa nakiradii maqsuudada ahayd wadalika mihaalkii naxwu qulaamin wiil oo kale weeye ulaamka wiilka yarkaan qaangaarin wa kitaabin kitaab oo kale weeye wa dabaqin saxan oo kale weeye wadaalika mihaalkiina ka qowlihim waa carabta hadalkay yidhaahdeen oo kale ruba rajulin nin badana addoon badana dheh ruba rajulin addoon badana addoonkana waa leeda wiilkana waa leeda ruba rajulin addoon badana ruba ghulaamina raba ruba ghulaamin addoon badana addoonkaasoo lii aniga ii sugnaaday oo abaqa dhuuntay ins adoon allaha iga baxsato iska carartay ila wii waa banu aadam waa baxsaday meel kalu iska aaday isna salaad laga aqbali ma intuu maqan yahay aduu mhm. ka cararo sayidkiisa salaad lagama aqbalo adoonka inuu la joogaa la rabaa ah. inuu la joogo aa la rabaa oo sharci ah marka maxalusheedkaada waxa weya misaaladan oo dhan kulligood waa wada nakiro hulaamin kitaabin dabaq maxaa la ruba hulaamin isagaa ku misaaliyey kuwa kale sidoo kale waa ruba kitaabadana katabtu aan qoray ah. ruba dabaqin aad leedahay waxa weya saxan badana uhdiya ilaya laiisoo hadiyey imisa saxan aa laiisoo hadiyey markuu nakiradii saas u qeexay oo uu ku qeexay oo yidhi calaamada lagu gartaa nakiro waa in ruba ay aqbali karto macrifadii ka hadla wuxuu yidhi wamaa caddaa daalika kan ruba aqbalaya wixii ka soo haraa fahuwa maagaasu macrifatun macrifo weeye laa yamtari xaala uusan ku shakinayn fiihi maagaas asaxiixulmacrifati oqoontiisu miday fiyowdahay wamaa caddaa wixii ka soo hara daalika daalika lakad ku ishaaree alladii yajuusu dukuulu ruba calayhi wey daalika rubadu midkay gelaydo wixii ka soo hara fahuwa maagaasu macrifatu macrifo weeye laa yamtari xaala uusan ku shakinayn fiihi asaxiixu lmacrifati oqoontiisu midka ay fiyowdahay caafimaadka qabto mihaaluhu marka fiiri macrifu ka dhigay waa waxaan rabaa wuxuu xad u sameeyey nakiradii markaasu wixii ka soo haray waa macrif sidaas dariiqadaas ayuu maray ta xad u sameeyey nakiradii nakira waxaa la idhaha u yidhi oo xad uga laakiin waxaa la yidhi xadkaas sawaab ma aha sababtoo ah waxaa la helayaa asmaa badan oo nakiraa rubana aysan geli karin asmaa badan oo nakirana ah rubana aysan geli karin marka xad in loo sameeyo nakirada waxa weeyaan ee la yidhaha wixii ka soo haray waa macrifa sawaab maaha misaal waxaa ka mid a ayna waa nakiro mataa waa nakiro kayfa waa nakiro cariin godka oo bahalka libaaxu galo wey iyo iyo waxa weyaan waraabaha amase dhulwaaga iyo uubatada iyo abeesada iyo godadka bahallada leeha ariin ah, ariin waaa kulli waxaasoo dhan ma galaan rubo rubo ma gasho waxaa kamid a ah dayaar oo kale dayaar haddaad maqasho waa mid waaxid ah, waa dayaar waa axad macnaheedu hal mid wey dayaar a kamid a waxaasoo dhan ma galaan waxa weeyaan ruba waana nakiro kulligood ayna mata kayfa cariin godka bahallada dayaar hal qof ruba ma geli karto waana wada nakiro sidaas darteeda waxaa ficneed inuu marka horeeto tiriyo macaarifta macrifada ayada xad looma laguma koobi karo inuu tiriyo illaa waa wax koobane ayadana waaba toddoba macaarifta markuu tiriyo inuu yidhaah wamaa cadaa daalika fahuwa nakir saasaa sawaabaheed xale macrifa ayada waa wax yaro tirsan misaalku laakiin ku tiriy xariiri waa kana mihaaluhu mihaalu maa caddaa kii ka soo haray waxana ay rube geli karto eh, mihaaluhu addaaru wey gurigii addaaru muxuu mihaal u yahay isimkii al lagu macrifeeyey ah, isimkii al lagu macrifeeyey ah, isimkii al lagu macrifeeyey ayay mihaal u tahay addaaru fiiri addaaru isimkii al lagu macrifeeyey mihaal wzaydu iyo zayd zaydna misaal muxuu yahay calamkii isimka calamnimule labo wa ana oo kale weeye anana damaairtii saddex wadaa wa tilka wadaa wa tilkana maxay misaal u yihiin ismu ishaaro oo daana mudakerka lagu ishaaray mufradka mudakerkaa tilkana mufradada muanasada aho fog haye imsaan marsiinaynaa afar soo ma ahan afar weeye ah, maya wa anta sawaab maahan wa tilka sawaabe eh. hmm, matniga ka fiiriye Ah, matniga sharxuna ku saxa sharxa laftiisa halkaana waa ku saxa matnigan matnigan meesha hore uu ku qorayna ka fiiriy matniga hore wa tilka soo kuma qorno markaan meerinayne wadaa wa tilka waa kaasa halkaasa sax sharxana wuu ku saxa sharxana wuu ku saxa maxamed ulamin marka waa tilka weey waladii na waxa weeyaan waa ismawsuulkii ismawsuulkii u taagan yahay shan soo ma ahan wadul qiraana wadulqinaana waxay u taagan tahay isimkii loo idaafay ilaa macrifa sow lix maaha keliya waxaa ka maqan nakiradii maqsuudadaheed toddobo waaba intaas macaariftuba waa toddobadaas wixii ka soo harayna waa nakiro markaa sidaas in loo qeexo ayaa sawaab ah baab xari hada kan maxaluhu baab xari baabu kabarun baab xarfi xarafki baabkiisi hada maxaluhu waa raab waa loo iraabi karaa haadaa kanu baabulxarfina waa loo iraabi karaa bal taasaanu iraabaynaa waxaan ka dhigaynaa khabar mubtadain maxduuf yahay baabu khabarun limubtadain maxduufin taqdiiru haada baabulxarfi ha xarfu tanbiid ha ismu ishaara mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafcin baabu khabarun mubtadain marfuucun bilmubtadai wacalaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirihi baabu mudaaf alxarfi mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wاljumlaةu min almubtadayn wakhabari la maxal lah min alicraab lannaha mustanafa wاlxarfu alwaawu xarfu caطfin amase alwaawu lilistinaaf labada waa la dhigi karaa haddii xarfu cadaf aan idhaahno fal ism maa yadkulu aan ku cadfayna haddii waxa wayaan istinaaf idhahna waa cadda warkeeda alwaawu xarfu caطfin alxarfu mubtadn marfuuqun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhirihi maa ismu mawsuulin mubtada mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin waxaa leedahay waljumlatu min almubtada'i oo alxarfu ah iyo wa khabarihi oo maa ah laa maxala lahaa min alcraab liannaha mustanafa waa markaad wowda tiraahdo istinaafiya haddaad xarfu cadaf tidhaahdana waljumlatu min almubtada'i wa khabari fii maxali nafsin macduufatun calaa jumlati falismu min maa yadkhulu oo jumladaaso maquul qowl dhacday jumladaasaa lagu cadfaya laysat laysa ficl maadi naaqis tarfacu isma tansib اkhabara wata calaamatu taniis mabniyn calaa sukuuni la maxala lah min alcraab low allaamu xarfu jarin walhaa-u damiiru mutasilu cala dami fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inatan calaamatu calaama smu laysa muahar marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calى aakhirihi manaca min duuri ishtiqaal maxali bisukuuni rawi واljumlaة min laysa wasmihaa wa khabarihaa laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اmawsuul oo maada ah wlcaa'idu ilى mawsuuli adamiir majruur bilaam lahu midka ku jira wey haddaad maada nakiro mawsuufa ka dhigtana waxaad leedahay wاljumlaة min laysa wasmiha wa khabarihaa fii maxali rafcin صifaة ma wraabidu baynahumaa adamiir majruur bilaam faqis alfaa faa fasixa لأنها صحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أيها سائل ما ذكرته لك من علامة من علامات الاسم والفعل والحرف وأردت بيان ما هو النصيحة لك فأقول لك فهذا ما كفاه الفصيحة قس فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول القول المحذوف قول محذوف فاقول ذي لسوق الدريم على قول على حرف جر قول اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل اشتغال المحل بحركة المناسبة قول مضاف ويا المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بقس تكون فعل مضارع مجزوم بجواب الضرب آه. فقس قياسه تكون أدهاته قس تاس أي أطهي جواب تكون فعل مضارع مجزوم بجواب الضرب وعلامة جسمه السكون وهو متصرف من كان الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر واسم تكون ضمير مستطير وجوبا تقديره أنت علامة خبر تكون منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي والجملة من تكون واسمها وخبرها لا محل الله من الإحراب لأنها جواب الضلب مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثال مضاف وله ضمير متصل مبني على الضم في محل الجر حتى ما قصد لفظه فهو اسمه وما قصد لفظه فهو معرب حتى خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية والجملة من المبتدا أو مثال أه إيا وخبره أو حتى أه لا محل الله من الإحراب لأنها مستأنفة ولا الواو حرف عطف لا معضوف على حتى والمعضوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية وثم الواو حرف عطف ثم معضوف على حتى والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغل alifta jiididdaa keentay ee kelmadda ka mid maaha wa hal alwaaw xarfu cadfin hal macduufu calaa xataa wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhiri manaca min duhuriha ishtiqa maxali bisukuuni xikaaya wa bal alwaawu xarfu cadfin bal macduufun calaa xataa wlmacduufu cala marfuuci marfuucun wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhirihi manaca min duhuriha ishtiqa maxali bisukuuni xikaaya بسكون الحكاية ولو الواو حرف عطف لو معضوف على حتى والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة في آخره منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الحكاية ولم الواو حرف عطف لم معضوف على حتى والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الحكاية ولما الواو حرف عطف لما معضوف على حتى والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الحكاية باب المعرفة معرفته يا والنكرة نكرته باب كودي هذا محله باب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره باب مضاف المعرفة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والنكرة الواو حرف عطف النكرة معطوف على المعرفة والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وخبر المبتدا محذوف تقديره هذا محله ها حرف التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا محل خبر المبتدا ثاني مرفوع وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkhرihi محل مضاaف والhاء ضمير متصل مبني على الضم في محل jر مضاaف إليه والجuملة من المبتدى الثاني oo hاdاa iyo وkخبرhi oo محلhu ah في محل رفع khبر المبتدى الأول oo baabu ah والرابط بينهma الضمير المجرور بالمضاaف oo محلhu ku jira والجuملة من المبتدى الأول oo baabu ah iyo وkخبرhi oo جuملada lasoo qadaray ah لاa محل لha من الإعراب لأنها مستأنفة walismu alwaawu lilistinaaf wowdan istinaafiya ka dhigo alwaawu lilistinaaf alismu mubtado marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun ظaahiratun fii aakhirihi dardaani khabaru mubtada marfuucun bilmubtadayn wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can dama liannahu muhanan ma naaba fii xarfnan xaraka wa nuunu ciwadun can itawili fi ismi اlmufradi wاljumlaةu min almubtadayi wa khabarihi laa maxala laha min alcraabi liannaha mustanafa فضرب الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أن الاسم ضربان وأردت بيان كل من الضربين فأقول لك فأقول لك ضرب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نكرة خبر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب مقول قول والآخر الواو حرف عطف الآخر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره المعرفة خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب معطوفة على جملة فضرب النكرة المشتهرة صفة معرفة وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي فكل فكل الفاء فاء الفصيحة فكل الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أن الاسم قسمان نكرة ومعرفة وأردت بيان ما يميز كل واحد منهما عن الآخر فأقول لك كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره عفوا مسمى خبر كما ننقاري فكل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره كل مضاف ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ده marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala caqilihi manaca min duhuri ishtiqa maxali bixarakati xikaaya calayhi calaa xarfu jarin walhaau damiiru mutasilun mabniyun cala kasri fii maxali jarin aljaaru wlmajruuru mutacaliqu bima bacdahu gadaal utaaluji tadulu ku tacaluji tadkhulu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasib wاljaazimi من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستطر جواسا تقديره هي تعود على ربا والجملة من الفعل أو تدخل أه هي والفاعل أو هي دعا في محل رفع خبر المبتدا الثاني أو ربع أو ربع والرابط بينهما فاعل تدخل الضمير المستطر فيه تدخل اسكده والجملة من المبتدا أو أه ربع iyo وخبره oo ah waxa weyn jumlada tadkhulu la maxal laha min al-i'rab lana silatu mawsul maadi siyata wal aid ila al-mawsul ad-damir al-majrur bi ala hadaba mubtadi oo thaniga khabar siinay laakin mubtadi awalka oo kullu ah uma hayno khabari uga wali ha khabar uma hayno saas la soco waayahay fa innahu alfa rabidatu al-khabari bil mubtadi faada waxa weyn وفادي جلي جرتي خبرك ميلا ترسان اي غشان مران تري دونا ان شاء الله الفاء رابطه الخبر بالمبتدا ان حرف توكيد والنصب تنصب الاسم وترفع الخبر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم ان منكر خبر ان مرفوع وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخره والجمله من ان واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدا الاول او اه كل والرابط بينهما اسم إن والجملة من المبتدا الأول وأه كل إيا وخبره أو جملة عنه في محل النصب المقول القول المحدوث قول كان سوق الدنو فاقول عنه يا رجل يا حرف النداء ما نابع أدعو رجل munaada nakiratu maqsuudatu mabniyin calى dami fi maxali nasbin wa jumlaة munaada laa maxala laha min alicraab lannaha mustanafa naxwu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu wadalika naxwu wadalika alwaaw lilsinaaf da ismu ishaaratin mubtada mabniyin cala sukuuni fi maxali rafcin lika allaamu lilbucdi walkaafu xarfu khiaabin naxwu khabaru mubtadain marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi wاljumlaة min almubtada maxduufi waqabarihi اmadkuur laa maxala laha min alxraab lannaha mustanafa naxwu mudaaf gulaamin mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirihi wa kitaabin alwaawu xarfu caطfin kitaabin macduufu calى gulaam wاlmacduufu calى اmajruuri majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirihi wa dabq alwaawu xarfu caطfin dabq macduuf calى gulaamin wlmacduufu calى majruuri majruur wacalaamatu jari kasraة muqadaraة calى akhiri manac min duhuuriha ishtiqaalu mualif bisukuuni rawi ka qowlihim alkaafu xarfu jarin qowliisun majruurun bilkaaf wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi aljaaru wlmajruuru mutacaliqun bikabarin maxduufin bikhabarin maxduufin limubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wadalika kaa'inu aljaaru wlmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin limubtadain maxduufin تقديرهما وذلك كائن وذلك الواو للسناف ذلك ذا اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع لك اللام للبعد والكاف حرف خطاب كائن خبر مبتدا والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قول مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه والميم علامة جمع ذكور رب غلام لأبق لبا إعرابات متى ربنا مر كرنا مت صدحت كما جرتو إن رب ulaamin li abaq oo iswadata aan maquul qowl ka dhigno oo nidhahno ruba ulaamin li abaq maquulu qowl mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadaratun calaa akhiri manaca min duhur ishtiqaal maxalli bisukuuni rawi taas waa dariiq iyo inaan macnahayno oo nidhaahno ruba xarfu ruba xarfu jari ruba xarfu taqliilin wa jarin shabiihun bizaaid ruba xarfu taqliilin wa jarin shabiihun bizaa'id ulaamin mubtada ah, kitaabka ihaarkaad ku badato waxa weya iyadu waa xarfujar shabihun bizaaida waxa ka dambeya mubtada laga dhiga soo saas ma ahayn hayehe iraabtii waa inaad dabaqnaa marka ulaamin mubtada marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtigaalu maxali bixarakati xarfi ljari shabihi bizaaid lii allaamu xarfu jarin waliyaa damiiru muttasil mabniyn cala sukuni fi maxali jarin الjاaر والmجrوuر متacaliq بmaxduuفi وujuba la nacti ku tacaluqa jaarmajruurka sideed gooro waajibka ay meesha ku tacaluqa in la xadfay ka mid taha markuu nacti noqdo waxaan leenaha aljaaru walmajruuru mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainun kaa'inin labadabaa dhihi karnaa kaa'inun haddaan idhaahno qulaab aan ka sifaynayna biictibaari اlmaxal lowamtadeed kaainin haddaan idhahnana fulaanan ka sifaynayna bictibaari lafdi ila lafdiyaa noo jirano rubaa jirtay labada kaan habnaan ka sifaynayna ulaamun soo qadaro kaainun soo qadaro kaainu sifatu ulaam wa sifatu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu aahiratun fii aakhirihi abaq abaqa ficl maadin mabniyin calى fatxati muqadarati calى aakhirihi manaca min ظuhuurihaa ishtiqaal maxali bisukuni rawi wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacudu calى gulaam wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtaday oo gulaam ah wraabitu baynahumaa adamiir ladii fii abq faacilka ku jira abqa kaasaa raabit ah haddaba waxaa tira marka wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali nasbin maquul qowl wamaa cadaa dalika fahuwa macrifa wamaa cadaa alwaaw lilistinnaas maa cadaa maa ismu mawsuulin maa cadaa maa ismu mawsuulin mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin mubtada cadaa ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin cala alalifi manca min duuri atacado wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaasan tafdiru huwa yacudu xalaam ma waljumlatu min alficli oo cadaa إيه وفاعله لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل عداء ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به عداء لك اللام البعد والكاف حرف خطاب فهو معرفة الفاء رابطة الخبر بالمبتدئ الفاء رابطة الخبر بالمبتدئ هو damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin cala alfatxi fii maxali rafcin waxaad tidhahdaa huwa damiiru rafcin munfasil mubtada haani mabniin cala alfatxi fii maxali rafcin macrifa khabarun mubtaday haani marfuucu bilmubtadayi wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa akhirihi manaca min duhuri ashtiqaal maxali bisukuuni rawi waljumlatu min almubtada haani oo fahwa ah iyo wa khabarihi oo macrifatun ah fii maxali rafcin khabaru mubtada'i اlأwal oo maada ah waraabidu baynahumaa adamiir اladii huwa mubtada haani mubtada haaniga raabida wاljumlaةu min almubtada'i اlأwal oo maada ah iyo wa khabarihi oo jumladan damba laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa laa yamtani ila naafiya mabniyn cala sukuni la maxala laha min alcraab yamtani ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu muqadarat cala alyaa manaca min duhuuriha ahiqal fiihi fi xarfi jar walhaw damiir mutaصil mabniyu cala alkasri fi maxali jar aljar wاlmajruur mutacaliq bymtari aلصaxiixu faacilu ymtari marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi aلصaxiixu mudaaf almacrifati mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasraة muqadara calى akhiri manaca min duhuri ishtaqa maxali bisukuuni rawi wاljumlaةu min alficli oo ymtari ah iyo wlfaacili oo aصaxiixu ah fii maxali nasbin xaalu min almubtada ani huwadaa laga xaalaynaya huwada huwadaas aa laga xaalaynaa mihaalu mubtada marfuucan bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri mihaalu mudaaf walhaa damiiru mutaصil mabniyin cala dami fi maxali jari addaaru khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa وزaydun alwaaw xarfu caطfin زaydu macduufu calى daar wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wa ana alwaaw xarfu caطfin ana macduufu calى daar wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu muqadaraة calى akhirihi manaca min duhuri ishtiqaal maxali bisukuuni اxikaaya maa qusida lafduhu fahuwa mucrab wda alwaaw xarfu caطfin ذا معطوف على الدار والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهر اشتغل المحل بسكون الحكاية وتلك وهو حرف عطف تلك معطوف على الداء والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل المحل بحركة الحكاية والذي الواو حرف عطف الذي معطوف على الداء والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الحكاية وذو القناء وذو الواو حرف عطف ذو معطوف على الداء والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو المحذوفة لالتقاء ساكنين قرأ لما يشوف الواو دي مرة لحذف إظهار كتب برد ذو مضاف القناء مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر الله سبحانه وتعالى الله صلى الله على نبينا